dhulka wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan galab wanaagsangudaha dhinaacadda barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha hadda galabta waa talaado galbaha kale way ka duwan tahay barnaamijka waxaa qeybkaa ah xubintii noo sheeke wadajir galabta waxaa halkan barnaamijka idinkaga soo jeedinaya bootaan iyo salmo cabdirashiid ayaa barnaamijka galabta qeyb ka ah ee mar kale u diyaar garooba dhageysiga barnaamijka galab wanaagsan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 waayahay galab wanaagsan cabdirashiid eh, baddan waa mahadsan tahay galo wanaagsan eh, saaxiibadana waxa aynu leenahay galo wanaagsan galabku dee ha idii wacnaado mm-hmm. talaadadu waa mm-hmm. noo sheekey xiise badan ayaynu saaxiibada u haynaa aad iyo aad galab wanaagsan goormaa kuugu dambeysay cabdirashiidow yahow galab wanaagsan sanadkan labada <laughs> kun saddex iyo labaatanka

Mhm. kole de waa kaa barnaamijka eh, kole hadda marti kamiyihi aad iyo aad eh, waa hagaag eh, salma haya adigana galab wanaagsan galab lamida ah, cabdulaayo mhm, saaxiibada barnaamijkan ilownay saaxiibada barnaamijkan waxaa leenay iyagana galab wanaagsan haddee galabta xubintii noo sheekeeya noo taalo waa talaado sheekooyin fara badan oo saaxiibada ay soo direen ayaan halkan ka akhri doonaa qosalkii oo dad ah ayaa maanta halkan wada jooga intayna barnaamijka gudagelinin marka salmahay mhm anaa barnaamijka waxaan ku daafurnaa kaalimaha sugaanta hadde ma cabdirashiid ku sharafnaa ma adigaan kuu daayaa ma anigaa laii daayaa daafur korta galabta yaa iskale maadaama aniga a ah hal qof ahaadaa lagu daynaya sooma haye noo Mhm. waxaa qaadaysa amaba ku luqeynaysa saynab cige mhm. maxamed mhm.

سخاء go. house. allay haddaad ruux isbarataan heystii ay ku luqeynaysay mm. waxay daafur ahayd barnaamijkeena gala wanaagsan cabdirashiidow heystan eh, markaad maqashay markaan heystan horta waa heystina caadi ahayn mm-hmm. marka haddaad ruux isbarataan yani heystan waxay ka hadlaysaa laba qof jeclaa mm-hmm. kala yardhoobay ama kala tegey mm-hmm. eh, marka heystan heys yani markii la eego oo aad i aad u xiiso badan mid ka mid ah heesaha seenabciga ee ku luuqeysay heystan eh, waxaa sameeyey eh, abwaan maxamed cumar horyo mm-hmm. laxankaygii citaa iska lahay mm-hmm. kabanka saalax qaasim ayaa iska lahay mm-hmm. sanab ceegina ku luuqaysay marka heystaan waayahay eh, qeybihii hore barnaamij galab wanaagsan ayaan isla sii maraynaa saaxiibayaal galabta haddii maadaama talaado tahay xubintii noo sheekay oo sheekooyin fara badan halkan ay inoo yaalaan waxaan gudagelaynaa saaxiibada sheekooyinka ay noo soo direen si ay uga qayb qaataan barnaamijka sheekada ugu horeysa iyansinatalow sheekada ugu horeysa waa koley aniga waa buuxaa sheekooyin badan ayaan hayaa mhm. markaan salma siinana salma salma haye sheeko maxaa dhankaaga jira cabdulaahi sheeko qusul badan aada weyn marka sheekadan waxaa lagu bilaabay mhm. haweeney ayaa ninkeeda haween mhm. kasoo daahay haweenada ka mid ah kasoo daahay marka hooyadeeda ayaa la joogta marka mhm. gabadha hooyadeedaa la joogto markaaba waxay ku tiri mhm. waxaan ka baqayaa mhm. ninkayga inuu naagka la joogo xilligan oo kale gabadhaan heesaada weyn weesha kise hooyadeed baa waxay ku tiri gabadheedii shar ha ku fikirin ee ayr qayr niyadda u sheeg macnaha qayr niyadda u sheeg waxaa laga yaabaa inuu shil gaal ku shil gaari galay ah niyada khayr sheeg shil <laughs> gaariqof walbaa dhici karo sheeka masiiradu anaa kadib masiiradna sheekadan waxaa lagu soo gowgabeeyey mm-hmm. naag in mm-hmm. aad naag kale ka eh, yani ninkeeda ka qaado waxay ka mm-hmm. jeceshahay inuu shil gaari inay shil gaari uu galo ay ka jeceshahay intii yani naag kale la qaybsan lahay <laughs> <laughs> sheekadaas sheeka ka agdhawaan cabdirashiid iyo salbowintiinaa ah. kale meelahadkeenwaayahay sheekadaas sheeka ka agdhow ayaan ana inla wadaagayaa dhegeysta soo dareeyay layirahda cabdinaasir wuxuu dhahay waxaan ku suganahay boondheere saaxiibada barnaamij galab wanaagsan waa salaamiya saaxib anaguna sidoo kale waa kaa qaadnay mid lamid ah ayaan hawada kusoo marinaynaa sheekadan wuxuu ku bilaabay waa sheeko fani ah nin xaasle ah ayaa mar walba uu salaad salaada ka baxo wuxuu ku duceysan jiray ilaahow naag labaad ii sahal maalinkii ayaa isagoo salaadii ka baxay maalinkii labaad ducadiina ku ducaysan raba ayaa mar qura xaaskiisa soo kor istaagtay kulaha ilaahu sidaan isku ogeyn <laughs> <laughs> ila lama dhihi kara buugta markaan ayadaya joogta sheekada waxaa waaye waa sidii aan shalay ku duceysto oo kale waa mm-hmm. macnaha ducada dadxilada la jooga ilaahu <laughs> <laughs> sidii shal kale leenoo ahaato sidii kale ilaahu yeel mm-hmm. haa maadaama aan laga horsheegi karinin mm. mm-hmm. waa hagaag qeybihii dhexe barnaamijka ayaan isla sii maraynaa kaalimaha sugaantaan ku laabanaynaa cabdirashiidow maadaama salma aan siina dahfurkii mm. ada labadeena waay aad iyo aad waa isku mida kale aniga heysii hore horta aada u jeclaa mhm. eh, dabcan markaad aragtana heys mhm. aniga inta badan aan aadka u jeclaa waxaa ka mid ah mhm. heesaha yani hore gaar ahaan heesaha ku luuqeeya xasan aan samater haysan waxaa lahaa dhoofcaanshaqahaysaha dhoofka ah mhm. waxaynu ugu daafarnay seenab cige mhm. heystii eh, haddaad mhm. ruux isbarataan sidoo kale heystan waa islaa heys labada qof markay kala tagaan marka heystan innaba caadimadadka kala mm. tegay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad iyo aad marka eh, salmoy amay ku taabanayaan ereyada heesaha marka la fiiriyo maadaama dad kala maqan heesu inta badan ay galabta quseeyaan eh, qofkaama maqan adiga <laughs> ah qofkaan ma maqna waa laga yaabaa inay taabtaan aad iyo mm. aad waayahay adiga mm, lagu soo xulaybaheestaan ah. ku nasanaynaa xasan samatar ku luuqeeyey heestaan dhaafacaan shaqaalaa aad iyo aad dhegeysa haboon saaxiibayaal jacaylaan dhammaanba dexdaygu maraano kii horay dhaawacay kana waygu dhaati haylaan dhammaanba dhexdaygu maraano kii horaay daawacay kana waygu dhaashe dhabugu kafoofiyo digo qaar miyaalay dharaaraba waxyaabla igu soo dhacay dabugu qaad miyaalay daraaraba waxyaabla igu soo dhacay tahayo dhib badana adoo dhufecaashaha dhushisheeye helay dhushisheeye dhib badana adoo dhoofta caashaqa soo dhaqaaqe dhibanaayladaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dayaarabe meelaayuu dhexeygu dhaqsaygu yimide dheree maxaasiya waban soo dhaqaaqe dayganayladaaga dhabbahayuu la soo maray dhoor habeendhayaarade meelaayuu dhixiibu dhogtaygu yimide dhereye maxaasiga halgidaa dhankii xanbay xiray kan dhibaxiladigu ladhaygagay koronkosa dirteedii dhulkoodana gedaa dhankii xanbay xiray kan dhibaxiladigu anigoo ku dhuuntu iga soo dhex saare dayiisu furana madhalooliyaadba madhalooliyaadba iga soo dhex saare

dumiyandhakuula nan markaanu siixdaba sowdhowlamoodi dabtanuu kuwaysta kuma suudhadabayu dilaaluuma suuko doon dhiman dhaba quruxta nooladan kalgacaydweliba dheersi koray dhulkiyo barwaaqas dhammaanteedna nabade weliba dheerisi koray dhulkiyo barwaaqas dhammaanteedna alelehe waa ka mhm. heystaan dhoofcaanshiqi nabacaadi maha ereyada waxaa ka mid a ah, waaba soo dhaqaaqe mhm. dhiiranaa il adega eh. dhabaha ayuu la maray dhowr eh. habeen diyaaradii mhm. mal aysan u dhixinbo mm. dhaqso iigu yimide mm. ah. eh, isagoon diyaarad soo raacin dhowr habeen meel loo kala socday haduu caashiq kugu yimaado dhibkeeday leedahay salmay haddii qofkaa maqanaad jeclaan lahayd maxaa samayn lahayd qof iga maqan walaahi waa dhibaato ma fahamteena qof iga maqan hadda horta xilli casriya la joogaa qad waxbaa yaala macnaha social mediaha marka dee fariin baa u diri lahaa oh, <laughs> inkastoo qofaa ku aqoon haddana fariimahaaga inuu firfiiriyo eh, adag tahay aada u weyn hallaylehe eh, qeybihii dambe barnaamijka ayaan isla sii maraynaa cabdirashiid iyo salma mahad aad eh, sheekada oo weli afar ka qodanayna waa inoo yaalaa cabdirashiid eh, marka eh, cabdulaahi waxaan soo qabanaya sheekada ugu dambaysa heystan mm-hmm. mm-hmm. aan idhaahdee sheekadan waxaa la yidhaahdaa mm-hmm. yacni daahana hortiisa dafan ayaa jooga eh, <laughs> aad iyo aad wiilka sheekadan isoo diray wuxuu yidhi maxamed cumar aali dhahaa yaaqshida ayaa ku suganahay wuxuu leeyahay sheekadan saaxiibkayga ayaa ku dhacday wiil iyo gabarayay yacni way isjeclaayeen oo isku iskuulay dhiganayeen muddo toddoba sano ay xiriir jecel lahaayeen aad iy waxa weyaan kalsooniga isku qabeen waa la isku soo dulqaatay xiliyada qalbiga waa xiliyada iskuulleyda sheekada waxawaa xilligaas oo kale marka toddoba sano wiilka wuxuu ahaa wiil inabaan nacaadiheen mm. jacaylka yaqaana gabadhan sidoo kale way jeclaan jirta xataa iskuulkii xaafadda dhan mm. waa laga kasahaya labadan ruux mm, Eh, ugu dambeyntii yani wiilka inta badan asaga waad ogtahay qofka markuu dhalinyaro yahay mm. yani inta badan guurka marka qaar way ku adkaan kartaa ah, marka wiilkan waalidkiisana lama joogin mm. hooyadiisa aabihiis lama joogin oo habeertiisa ah, uu la joogay marka eh, yani wiilka mar walba mar gabadh waxay dhihi jirtay shimee isguursanayna mm-hmm. shimee waqti wada qaadanayna mm-hmm. shimee noloshayna ku midoobayna asagana wuxuu dhihi jiray insha allah ilen hadda nolosha lama daberi karo aad iyo lama daberi karo kadib wiilkii waxay aragtay yani in maaragtay yani jaceylkiisii uu yahay jaceyl hadhaafa mm-hmm. ah. mm-hmm. aad iyaad ayuu u jeclaa mm-hmm. gabadha sidoo kaleeto kadib wiil markaa ay saaxiibi ay ahaayeen oo markaa qurbaha ka yimid ayaa gabadhii waxaa loo baray qaabdibaashi ahaan camalah kadib waxay wada sheekaysanayaan ugu yaraan kadib wuxuu dha ku guursanaya wax walba ku sameynaa ninkan waqti uu kaa luminooya walaali waxaa waad noloshaa ku midoono gabadhii markan waxay tiraadin aniga guura u baahanahay waxaa leeyahay guurso haddii uu guursan waayo mm-hmm. waa isguursanaa labadeena kadib wiilkii oo yacni gabadhii waxay tidhi waxaa rabaa inaan labadeena isguursano mm-hmm. soo marka halaan ka bacdi waqti inooga lama rabo toddoba mm-hmm. sano aynu wada soconay soo marka hadda waxaa rabaa in ugu dabaatii aynu guulaysano waqti dheer toddoba sano aad iyo aad marka dambe wiilku wuxuu dhahan guur diyaarumihii waa ku jeclaa laakiin guur diyaarumihii yacni guurka jaceylka nafirkiisana waxaa gabagabo ah guurka marka gabadhii waxay tidhi inta waqti kaalumi lahay ninkan oo halka bil weeraan as aas guursano marka aad yaad marka ugu dambeyntii sheekadan uhuh. daahano hortiisa hadda jooga ninkii odayga aad yaad gabadhi waa laga guursaday ninkii odaygana waa kaa sooriyaato wahagaag saaxibayaal qaybihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ka xunnahay wakhtigaa naga dhacay saaxiibada sheekadooda aanaan halkan ka akhrinay ka gaari weynay waan jecla inaan intaan in ka badan la sii joogno oo aan fariimihiina halkan ka akhrino balse waqtiga barnaamijka inaga dhacay aawadii saaxiibada alaaba barnaamijka markii halkaana soo gaarna waxaan oga tagnaa mid kamid a ah kaalimaha suugaanta dooqa saaxiibada aan oga tegayna waxaan u daynaynaa salma salma maxaad soo qabanaysaa waa tahay cabdulaahi waxaa soo qabanayaa mm-hmm. hees ay ku wada luqeeyaan mm-hmm. daawud cali iyo weliba maandeeq oh, heestaan waxaa la dhahaa macnaha sidii webi durdurayo mm-hmm. aada u weyn marka maandeeq iyo weliba daawud cali waxay leeyihiin waan ku doonayaayo aniguba daraada mhm. indhihii idaaleguud mhm. ahaan barnaamijkeenii galab wanaagsan heestaas ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal tan iyo barnaamijkeena kiisa xiga waa aniga iyo bootaan iyo weliba cabdirashiid oo idin leh sidaayo nabadgelyo marka diigu uu ciyo daakiraada subaxdii duhurkiyo habeenkii duula sidaanahay naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso dalo aynu joogne lay dulkeena degmadaad ku sababtu waxay dareentaa inagoo dalxiiso daalo aynu joogni daalo aynu joogni gatanka anigana daraada indhihii daali ku diyaari dadka daanka doortay cawaan cawaan darbina cawaan cawaan